والآجل فهذا هو المجلس الثامن من مجالس إقراء وشرح كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله في ليلة الخامس والعشرين من شهر جماد الآخر عام 1437 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين ysr allah اlitmam wاlkmal wrazqna iqhas fi lqowl wcmal inahu jawaad kariim wbilijaabat jadiir majliskan waa majliskii sideedaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin habeenkana waa labaatan iyo shan bishii lixaad amaba jumaad alaakhir kun afar boqol soddon iyo toddoba hijrada nabigeena sala allahu aleh ali wasalam xadiidkana waa xadiidka boqol iyo kontonaad can abi muxamedin xadiidka waa xadiidkii cabdillahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ay raggiisii oo nabigana sala allahu aleh kala munaaqashoonayay salaada badinteedii iyo soonka badintiisii iyo qur-aanka aqrintiisii marka insha allahu tacala macaanidiisa waa iska waadix dulmari insha allah taala dulmari doona waana xadiid aad dheer riwaayaadkiisa aad tiro badan si wakhti badan uusan nooga qaadan insha allahu tacala dulmar ayaan ku samayn doonaa can abi muxamedin cabdillaahi bni camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi abi muxamed uhbira nabiyu nabiga waxaa loo sheegay sala allahu aleh ali wasalam anii aniga oo cabdulaahi aquulu inaan leeyahay oon dhahay wallaahi baan ku dhartay laasuumanna waan soomayaa annahaara maalintoo dhan waan soomayaa walaa aquumanna leyla habeenkoo dhan waan istaagi maa cishtu intaan noolahay weyaan faqaala rasulla rasuulka al wuxuu yidhi sala allahu anta adiga alladii kii miyaa tahay taquulu yidhaahda isaga ah. faqultu waxaan lahu isaga qad qultuhu waan idhi yaa rasuulallahyow biabii anta wa ummii yaa rasuulallah aabbahay hooyada aan kugu furtaye arrinta iyadoo iga soo yeertay weyaan oo hadalkaa waan dhahay qaala nabigeen wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem fa inaka adiga laa tastatiicu dalika arrinkaa ma awoodid ee fa sum soon <clears throat> wa aftir afur wanam jiifa oo saaxa waqum istaag weeyaan wa sum soon min ashahri bishii alaaata ayaamin saddex maalmood ka soon weeyaan fa ina alxasanata wanaagga iyo xasanada bicashri amhaaliha toban lalaabkeed weyan toban jeer baa la laabaa wadalika kaana milu siyaami dahri qultu waxaan fa innii aniga utiiqu waan awoodaa afdala min dalika intaas inka fadli badan oo ka badan ayaan awoodaa weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh ali waslm fasum waxaad soontaa yowman maalinsoon wa aftir waxaad afurtaa yowmayn laba maalmood afur weeyaan qultu waxaan fa innii aniga utiiqu waan awoodaa afdala min dalika arrintaa inka fadli badan oo ka badan ayaan awoodaa weeyaan qaala wuxuu yidhi fasum waxaad soontaa yowman maalin wa aftir waxaad afurtaa yowman maalin fadalika kaa siyaamu daawuuda nabi daawuud sownkiisa weeyaan wa huwa acdal siyaami soonkan ugu caadilsan ugu qiimaha badan kaas weeyaan wa fii riwaayatin huwa afdal siyaami kaas ayaa soon ugu fadli badan weeyaan faqultu waxaan idhi fa innii anigu utiiqu waana wada afdala min dalika arrintaa in ka fadli badan oo ka badan ayaana woodaan weeyaan faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam laa afdala min dalika arrinkaas arrinka fadli wax ka wanaagsan oo ka fadli badan indhama saaraysid cabdulahi oo faraha kala bax waa loo diiday nabiga nabigu u diiday calayhi salaatsalaam intaas in ka badan inuu sooma walian akuuna cabdulaahi marka hadalkiisba lagaysa waqhti dambe ood weynaaday ayuu marka shallaynaya wuxuu leeyahay walian akuuna inaan ahaado qabiltu mid aqbalay ahalaaata alayaam saddexda maalmood oo nabiga bisha ka igu yidhi inaan aqbala allatii taasoo qaala rasuulku uu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ayaa xabu la kalgacayla badan yahay ilaya ani xaggaygo min ahli ahlkayga maali maalkayga weyaan saddexdii maalmood oo maalintaa lii sheegay oo intaa ku kaaftoon la yidhi hadii aan qaadan lahaa maanta in ahalkayga maalkayga aan dhaafsado arinta ayada mxuahaka jeclaan lahay weyaan waxaa yeelay inuu dardaaranka nabiga sal allahu aleh uu kaga dhintay inuu ka tagana marraba sida noo imaan doonto kadalika awood iyo u waaye qofka markuu da' noqdo ama aad mculsaado ama aad tabarbeelo shaki ma laha wax badan oo cibaadahu qaban laha waa ka daciifa weyaan wa fii riwaayatin alam uhbar miyaanan lii sheegin annaka adi tasuum inaad soomaysa annahaara maalintii o dhan taquumu aad istaagaysa alleyl habeenkii o dhan qultu waxaan ihi balahaa yaa saas waan yeelaa weyaan falaa eh, tafcal qaala wuxuu yidhi nabiga falaa tafcalafalin eh, arrinka asaga sum waxaad soonsoon wa aftir afur wanam jiifo wa qum istaag fa inna lijasatika jirhkaada ood ilaahay ku siiya calayka dushaada wuxuu ku leeyahay xaqan xaq buu ku leeyahay wa ina licaynayka labadaadin dhoodna calayka dushaada xaqan bay ku leeyihiin wa ina lisawjika haweenaydaada iyo xaaskaadana calayka dushaada xaqan xaq bay ku leedahay wa ina lisawrika dadka kusoo booqanayaan calayka dushaada waxay ku leeyihin xaqan xaq bay ku leeyihiin weyaan wa inna bixasbika waxaa kugu filan oo muxuu ahaa wanaag oo dhan kuu koobi an tasuuma inaad soonto fii kulli shahrin bil arka alaaa ayaamin saddex maalmood inaad soonto weyaan fa ina laka adi waxaa kuu sugnaaday bikulli xasanatin xasana la arka cashra amhaaliha toban lalaabkeed ayaa kuu sugan weyaan nacam fa ina dalika taana siyaamu dahri sanadkii o dhan ood soonto ay la ajirtahay weyaan fashadadtu hadalka marka oo in mxuu ah, inta aan ka biiriyay ayaan ka shaqeeyey oo nabiga aan ku adkeeyey sal allahu aleh ali wasalam fa shudida calaya anna waa laigu adkeeyey waxaa layidhi laa afdala min dalika saas ula jeeda weeyaan wax intaa ka fadli badan indhama saaraysid qultu waxaan idhi ya rasul allah innii aniga ajidu aan hela quwatan awood baan leeyahay qaal wuxuu yidhi sum soon siyaama daawuud nabi daawuud soonkiisa soom walaa tazid calayh haka kordhinin weyan oo inta haka badinin qultu waxaan idhi wamaa kaana siyaamu daawuud nabi daawuud soonkiisa muxuu ahaa qaal wuxuu yidhi nisfu dahri sanadkii nuskiisa ayuu soomi jiray fakaana cabdulahi cabdulahi wuxuu ahaa cabdulahi bn cawm caas radi allahu tacala canhuma yaquul isagoole bacdamaa kabira markuu weynaaday yaa laytanii shallaytadaydiye qabiltu maxaan u aqbali waayey rusata rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam rukhsata rasuulillaahi sal allahu aleh ali wasalam nabiga rukhsadiisa maxaan u qaadan waaya weyaan wa fii riwaayati riwaayadna waxaa ku sugan alam uhbar miyaana lii sheegin cabdulaahiow annaka adiga tasum inaad soomaysa addahra sanadkii oo dhan wa taqra'a alqur'aana qur-aankan aad kulla leylatin habeen la arko qur-aanka soo liima sheegin oo ma jirtaa weyaan faqultu waxaan idhi balaa haa yaa rasuululaahiow walam urid lamana jeedin bidalika arrinka isaga ah ilaa khayran khayru maan uu la dan lahaa weyaan qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem fasuumu sawma nabiyillaahi daawuud nabiga allo daawuud soonkiisa soo mooyaan fa inahu isaga kaana wuxuu acbad annaas dadkan ugu cibaadada badan waqra ahri alqur'aana qur fi kulli shahrin bil arkaba qur-aanka hal mar dhamay weeyaan qultu waxaan idhi yaa nabiy allahu innii aniga utiiq waan awooda afdal min dalika inta in ka fiican ayaan awoodaa weyaan oo ka fadli badan ama ka tira badan qaala wuxuu yidhi faqra'hu waxaad akhrisaa fii kulli cishriina labaatan maalmoodoo la arkaba qur mar dhamee weeyaan qultu waxaan idhi yaa nabiy allahi aniga utiiqu afdala min dalik intaa inka wanaagsan ayaan muxuu ama ka fadli badan ama ka tiro badan ayaan awoodaa qaala wuxuu yidhi faqra'hu qur akhri fii kulli cashrin toban la arkaba tobankii maalmoodoo dhamee weyan waa saddex juz qultu waxaan idhi yaa nabiy allahu aniga utiiq waan awooda afdala min dalik intaa inka fadli badan ayaan awoodaa qala wuxuu yidhi faqra'u waxaad akhrisaa fii kulli sabcin toddoba maalmoodba qur-aanka weeyaan walaa tajid calaa dalika intaasna ka biirinin weyaan oo tobandayd maalmood hal mar qur-aanka ka bax weyaan fashadadtu marka warka waan ku adkay nabiga oo inaad muxuu iga yeelo oon badsado ayaan muxuuahay ku adkay nabiga fashudida waa ligu adkay calay dushayda ama warkaas waa liga dhegaysan waaye wa qaala linabiy nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem innaka adiga laa tadrii ma ogid lacallaka waxaa dhici karta yatuulu inuu kula fogaado bika adiga cumrun da'd inay kula laga yaabaa kadibna aad qaal wuxuu yidhi fasirtu waxaan ahaaday ila ladii shaygii oo qaala lii aniga annabiy nabiga sal allahu aleh ali wasalam kabirtu markaan weynaaday wadidtu waxaan jeclaad aniga qad kuntu inaan ahaaday qabiiltu mid aqbalay ruksata nabiyi nabiga sal allahu aleh ali wasalam ruksata nabiyillaahi nabiga alle ruksadiisa inaan aqbala ayaanu aad u jeclaaday weeyaan sal allahu aleh ali wa fii riwaayati riwaayad kale oo riwaayaadka mxua ka mid ah waina liwaladika canugaadana calayka xaqan buu kugu leeyahay xaq wa fii riwaayatin laa saama ma man saama alabada qofkii mxua abadkiis soonaada soon la sheego oo qiimala ma soomin weyn alaatan saddex jeer buu nabig yiri sal allah ama soon sunnada iyo waafaqsan muusan soomin wa fii riwaayatin axabu asiyaami soon waxaa loogu kala gacaynla badanya ila allahi la weyne siyaamu daawuud nebi soonkiisa weeyaan waaxabu salaati salaadna waxaa looga kalgacayn badan ilalah alla weyne salaatu daawuud nabi daawuud salaadiisa kaana wuxuu aha daawuud yanam mid saxda nisfa leyli habeenka nuskiisa hore oo dhan ayuu saaxan jiray wayaquumu kadibna uu istaagi jiray uluahu saddex meelood marka loo qaybiyo hal meel oo weliba qaybta mxuu aha niska ka dambaysa ayuu mxuu aha istaagi jiray wayanaamu kadibna wuxuu saxan jiray sudusahu lix marka loo qaybiyo hal meelna kadibna wuu saxan jiro salaada fajr intii ka horaysay waaxabu salaati nacam wakaana wuxuu ahaa yasuum mid sawm yowman maalin oo yafturu afura yowman maalin walaa yafiru mana carari jirin idaa laaqa cadowga alla haduu la kulmana nin fuli ma ahanabi fuli ah ma ahayn weyn ambiyada allana saasay wada ahaayeen salawaatu ullahi wasalaamuh calayhim ajmaciin wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi ankaxanii waxaa ii guuriyey abi aabahay intii marka riwaayaad kala duwan hal xadiid ama hal muxuu ahay riwaayo oo macaanidii loo baahnaa dhan aruurinaysa maadaama aynay jirin riwaayaad kala duwan ayuu sheekh marka soo wada qaaday caleyhi raxmatullah uu soo aruuriyey oo muxuu ah qaybta ka hadlaysay qaybta soonka ka hadlaysay qaybta qur ka hadlaysay qaybta guurka marka tanna wa fii riwaayatin qaal wuxuu yidhi ankaxanii abi aabbahay baa ii imra'atan haweeney oo daata nasab iyo muxuu ah qabiil fiican ka dhalatay weeyaan oo nasab fiican lah wa kaana wuxuu ahaa yatacaahadu mid muxuu ahay ka warqaba oo kormeer ayuu ahaa muxuu ahaa aabbahay kintahu kinatahu gabadhii uu muxuu ahaa sadq u ahaa ay imra'atu waladihi wiilkiisa mxuu ah haweenayd uu qaba ayuu muxuuah kormeeri jiray od ka warqabi jiray weyaan fayasaluhaa kadibna wuu weydiin jiray can bacliha ninkeedii zawjkeeda ayuu wax ka weydiin jiray fataquul waxay leedahy lahu isaga nicma rajulu nin waxaa ugu wanaag badnaaday min rajulin nin baa ugu wanaag badnaaday aw lam yataa lanaa firaashan oonan kusoo fadhiisanin walam yufatish lana aanan mxuu ahay naga faydin kanafan astura naga faydin oo waxaa weeye ninkan siduu muxuu aha waa nin dhan taagan maalintii o dhanna sooman islaami war waqhti u hayaa haba sheeginba mud ataynaahu maalinta u nimid ilaa hadda laga jooga intaas muxuu ahaa nin iyo naag weeyaan falama taala dalika markuu arrinkaa ku dheeraaday calayhi ay calaa abiihi aabbihi markuu muxuu arrinta ay dhibtay oo awshi markastood u imaadaba saasubay gabadhi leedahay arrinti waa ku dheeraatay marka oo wuxuu islahaa ninka waxunbaa jirae eh, waa waxbaa toosi doona ninka hawsha iskaga socdaaba islaanteen asaga u xayiran tahay nacam falama aala calayhi markuu ku fogaaday dakara dalika linabiy arrinkuu nabigu uu sheegay arrinta aan samaynaya iyo waxay leedahay hawlihii ayuu nabi gaarsiiyey calayhi salaat slam faqala wuxuu yidhi bihi ila kulansi wiilka wiilka bal mar la kulme inaan kulanna sababu noqo falaqiitu waan la kulmay bada dalika intaa kadib ayaan la kulmay faqaala wuxuu yidhi kayfa tasuumu seed u soontaaniyahu qultu waxaan idhi kula yowmin maalin la arko waan soomaa qaal wa kayfa takhtimu qur-aanka seed u khatimta qultu waxaan idhi kula leylatin habeen la arka dhamaya qur-aanka wadakara naxwa maa sabaqa intii aan soo marnay wax la ama hadal la macno ah ayuu sheega weeyaan wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya calaa bacdi ahlihi markuu weynaaday oo gadaal dambe ninka la yidhaahdo cabdulahi bin camr wuxuu ahaan jiray kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya calaa bacdi ahlihi reerkiisa qayb ka ah, ama caruurtii ama dumarkii qayb ka ah, wuxuu ku dul ahrin jiray asubca subca uu mxuu ah habeenka asaga ahrinaayo mxu aladii kaasu yaqra'uhu oo akhrina yacriduhu wuxuu bandhigi jiray min annahaari maalintii liyakuuna inuu ahdo akhafa mid u fudud oo u sahlan calayhi bileyl habeenkii laba marka ahrin jiri way qur-aanka oo laba jiray mid uu maalinta ahriya dadku ay ka dhegaystaan iyo mid muxuu habeenkii uu ku tukada weyaan waida araada hadduu doono an yataqawa inuu xoogaysto marka qofka markuu soomo ood soomo iska dabagey waa tabarbeelaya inuu yidha xoogaysto ood xoogaho nashaad hele markuu damcana wuxuu samayn jiray aftara mid afura ayuu ahaan jiray dhowr maalmood isku xigta ayuu afuraya oo toosa ilan maalin inuu soomo maalin afur kula darba alai slat slam sidaa marka dhowr maalmood ayaad afuraya ood cunno badan cunaya ood nafaqaynaya isbaaninaya waaxsaa kadibna waa xisaabaya uu koobaya oo ayaamo kooban soddon maalmood labaatan maalmood toban maalmood saasuu u koobaya wa saama kadibna waa soomayaa milahunna intii ayadahayd in la mid ayuu soomaya ood soo gudaya weyaan karaahiyata an yatruka inuu ka taga asagoo naca shay an shay oo faaraqa calayhi nabiya nabigu ku faaraqay sala allahu aleh ali wasalam nabigeena wuxuu ugu tagay ood ku ogaayay inuu mxuu ahay dayaca isagoo mxuu ahay naca ayaad waxaad samayn jiri intuu ayaamo afura ayaamahaas kadibna markuu yara tabaraysto ood mxuuaha jirkii soo yar noqdo ayuu kadibna eh, soomi jiray ood qadayn jiray weyaan oo maalin soon maalin afurta ka taga ayuu dabada iska gelin jiray ilaa marka ayaamihii ay ka dhammaadaan kadibna markaasuu dariiqadiisa caadiga ahayd oo maalin soon maalin afur ayaad kala imaan jiray radi allahu anhu arda kullu haadihi riwaayaat riwaayooyinkaasoo dhan oon soo marnay saxiixatun waa saxiix weeyaan mucdamuhaa inteeda badanna fi saxiixayni buhaari muslim ay ku yeelaan waqaliilun in la arko buhaari muslim isla jiro weyaan abcan wa qaliilun waxaa aad u yar minha wa qaliilun in yar oo minha iyada ka mid aan fii ixdaahima fii ixdaa axadihima cafwan fii axadihima midkood ayuu ku yeelaa weyaan oo ama bukhaari ayuu ku yeelaa ama muslim ayuu ku ibn rabiic alusaydiy alkaatib axadu kutaabi rasuuli illaahi sal allah al slm kutaabta mxuu ahaa nabiga ayuu ahaa alai sla slam alkutaab qolyaha qoraalka qur-aanka nabiga u qori jira alai sla slam marki lagu soo dejiyay ayuu ahaa axadu kutaabi rasuulillaahi sal allahu aleh wasalam nabiga ragga qur-aanka u qori jiray waxyiga qori jiray ayuu laqiyanii abu bakrin baa ila kulmay radia allahu canhu faqaala wuxuu yidhi kayfa anta yaa xandala xandalow seeta bal iska warra xaalkaada waa sidee qultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandala munaafiq ayuu noqday qaala wuxuu yidhi subxaana allah ilaahi baa nazala maa taquulu maxaad leedaniyo qultu waxaan idhi nakunu waan ahanaa cinda rasuulilah rsulka agtiisa ayaan ahanaa yudakirunaa isagoo na xusuusiyo biljannati janna i wanaari naar wa faida kharajnaa markaan ka soo baxnay min cindi rasuulilah rasulka agtiisa caasafna alwaaj dumarka ayaan dhex galnaa weyaan oon la ciyaarnaa oon waxaa weyaan la dhaqannaa dumarkii iyo walawlaad caruurtii aan dhalnay ayaan la dhaqannaa oon dhexgalnaa oon la ciyaarnaa weyaan iyo wadaycaati xoolihii iyo macaaishta aan laheynaan maxaa dhexgalnaa ku mashquulnaa oon kasbigii baan ku mashquulnaa nasiina waan hilmaannay kaiiran in badanoo alle ka cabsiinida iyo qalbigii inuu alla ku taagnaaday in badan waan hilmaamaynaa ama waan hilmaanna weyaan qaala abubakar wuxuu yidhi radi allahu fa wallaahi baan ku dhaartee inna annagana lanalqa waan la kulannaa midla haada kanoo kale waan la kulannaa ee fantalaqtu waan tagay ana anigo abubakrin baa israacnay xata dahalna cala rasul rasuulka ilah aan soo galna sal allahu aleh ali faqultu waxaan yidhi naafaqa xandala nabi allow xandala munaafiq noqday yaa rasuul lah faqaala wuxuu rasulka sal sl maa daaka arrinkan muxuu yahay seed munaafiq noqday qultu waxaan idhi yaa rasuulahyow nakuunu waan ahna cindaka agtaada tudakirunaa waxaadna xasuusaa binaari naartaadna xasuusaa awljannati jannadna xasuusisaa kaanaa waaba anagoo ra'ya cayn ishu ku hayno oo ishaba ku hayno weeyaan faidaa kharajna markaan ka baxno min cindig agtaada cansafna alaswaaja dumarka ayaan mxuu ahaa la ciyaarnaa oon dhex galnaa iyo walawlaada carruurtii iyo wadaycaati xoolihii iyo waxyaabihii maciishadii oon la hayno weyaan nasiinaa kaiiran in ayaan hilmaannay markaas oo wax dikriga alleh iyo xusuustii iyo alle kacabsiinadii wixii wax badan baan ka hilmaamayna faqaala rasulah wuxuu yidhi sal allah aleh ali wasalam wladii ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii ay gacantiis ku sugan tahay weeyaane soo marnay yadun taliiqu bijalaalihi wacadamatihi wakibriyahi wasulطaanihi low taduumuuna haddii aad daa'im ku noqonaysaan calaa maa takuunuuna waxaad ahanaysaan cindii agtayda iyo wa fidikri markaad xasuustaad xasuusantihiin aad ku sugnaan lahaydeen ood weligiin qalbigiin uun rabbi ku taagnaan lahaa iyo dikrigiisa aad la lahaydeen sidii la rabay la saafaxadkum waxaa idin salaami lahayd almalaa'ikatu malaa'igta idin salaami lahayd calaa furushikum adinkoo mxuu ah firaashihiinni ku fadhiyo iyo kuraastiinna ku fadhiya ayaan ku salaami lahayd wa fii uruuqikum ku salaami lahayd weyaan warka lagu laabaya xandalatu xandalow saacatan wa saaca saacadna rabbiga caabud oo rabbiga qalbiga ku hay saacadna xamaala oo salaadda inaad mxuu ah habeen maalin salaadda ku jirta ma macnaheeda saacatan wa saaca laakiin waxaa khalad ikhwaani fillah dadka qaar oo munkaraadka ku dhaca xadiidkan bay soo deliishadaan waxay leeyihiin walaakin saacatan wa saaca saaca wa saaca halkaanuu imaanayaa salaadiisu tukanayaa markuu salaada dhamaysto oo dikrika la yimaado allah uu aad u barya ayuu baxayaa wuxuu u fadhiisanaya marka ya min jihi yaraa u fadhiisanaya markii salaadda ay soo dhawaatana wuu luqluqanaya wuu soo ordaya markaad weydiisan wuxuu leeyahay saaca wa saaca saas aa maraat saddex jeer buu nabig yidhi sal alla ly slm rawahu muslim qowluhu ribciy bikasri ra wlusadiyu wlusaydiy miya yada waa isagaa mxuu aha shaqli doona yada ma reebno bidammi alhamza hamzada oo mxuu la godo iyo wa fatxi siini siinta oo mxuu la kordhaba u sa aha wa bacdaha yaaun maksuura ayidu naam kaas weyaan mushadada waqowluhu caasafna ay huwa bilcayni wasiini almuhmalatayn mxuu ah la dhibictiray ay caalajnaa waan mxuuaha dawaynaa mucaalajadan dawada caadigeed maahane iyo quluubtoodii oo tatiib lagu sameeyo oo lala kaftamo oo mxuu ahaa dhaqanka caadigaah wacaashiruuhuna bilmacruuf taas uu la jeedaa weyaan walaacabna waan la ciyaarnaa wadaycaatuna almacaaishu waa waxyaaba macaaishta ahay oo annaga aan lahayno weyaan oo noloshanagii xadiidka an ibn cabaas radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yidhi baynamaa goor annabiyu nabiga sal allahu aleh waslm yakhtubu khudbayna id huwa birajulin nin buu arkay qaa'iman taagan fasa'ala canhu weydiiyey ninkaa muxuu yidhi taagan faqaala wuxuu yidhi abuu israa'iil ninka waa abuu israa'iil nadara wuxuu ku nadray nidir ayuu ku galay an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda walaaqoda usan fariisanin qoraxda inuu taagnaado ood fariisanin ayaad nadarku gala weyaan walaa yastadila uusan haraysanin walaa yatakalamu uusan hadlin wayasuuma uuna weliba soonaado intaas qoraxduu taagnaanaya wuu taagan yahay qoraxuu taagan yahay waxa weeyaan eh, harma imaanaya wuu soonaanayaa qofna lama hadlaayo wamaa ila dalika intaas ayuu nabiga cala sl slam inuu ninkaas ku nadray loo sheegay faqaala nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleh waslm muruu waxaad fartaan ninkaas abuu muxuuha israa'iil ah muruuh waxaad fartaan falyatakalam horta midda koowaad ha hadlo tan labaadna waa liyastadilla ha haraysto tan saddexaadna waa liyaqcud ha iska fariisto tan afaraadna waa liyutima sowmahu soomkiisa hataa ma yeesho soomka marka inaad isku cadaabta daaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqaa baabkaas waa baab caama weeyaan qofka inaad diintan cadaab waxaa weye ina walan yushaad diina axadu ilaa alabahu baabun wuxuu baab u baabkan rawahu buhari xadiikaas baabun wuxuu baab u baabkan fi lmuxaafadati ilaalin la xifdiyo cala alacmaali acmaasha wanaagsan oo la xifdiyo oo la dhowro oo lagu dadaalo oo muxuu ah la biiriyo oo waxa weeyaan sidii ay ahayd loo guta ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi alam yani miyaynan gaarin liladiina kuwii aamanuu alle inaba rumeeyey an takhshac inay khushuucdo quluubuhum quluubtooda lidikri illahi dikriga alle wakhtiga ay ilaahay dikrigiisa u khushuuci lahaayeen soo lama gaarin iyo wamaa shay ay u khushuuci lahayen nasala min alxaqi xaqa xaggii ka yimid weeyaan oo walaa yakuunu aynan ahaynin kaladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu horaan oo fataala uu ku dheeraaday calayhim ayaga alamadu zamanka ee ku dheeraaday faqasad kadibna waxaa qallashay quluubuhum quluubtooda qallashay saasuu rabbiga le subxana wa tacala waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi waqafaynaa waxaan raacinay biciise bni maryama nabi ciise oo ina maryama ah ayaan raacinay wa ataynaahu waxaan siinay alinjiila injiil ayaan siinay kitaabkan hadda ay baybalka dhahaan weeyaan oo muxarafka ah wajacalnaa waxaan yeelnay fii quluubi alladiina kuwii quluubtooda ittabacuuhu raaceen ra'fatan iyo waraxmatan ra'fada waxaa ibtadacuuha ayaga ay la imaadeen oy mxuu ahay samaysteen maa katabnaaha annaga kuma farad yeelin ayaga oo ma aanan farin ila ibtiqaa'a ridwaanillaah rilaha alleh inay raadsadaan umaan farnay famaa racawha ma aynan ilaalinin arrinta ayad ahayd xitaa ibtidaaci la imaadeen xaqa ricaayatiha ilaalinteedii tii xaq ahayd kadalika mxuu ahay ridwaanka alleh ilaalintiisina mxuu ahay sidii alla raallihashadiis in loo xifdiy ay u ahaydna umay xifdinin waqaala tacala rabbigan wuxuu yidhi walaa takuunu ha ahaanin kalatii haweenaydii naqadad furfurtay ghaslahaa soohdeed waxyaabihii ay soohday oy tidacii ay istidacday bacda quwatin adkayn kadib ankaatan furfuritaan ha noqonayna weyaan qofki intuu camal la imaado kadibna camalku gadaal kaga ciyaaro ha samaynayna macnaheeda saas weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wacbud rabbaka rabbiga caabud xataa yaatiyaka ilaa kaaga yimaado alyaqiinu geerida ay kaaga timaado weyaan wa ama xadiidka caaisha ka ah, oo muxuu ahaa wa kana axabu diini cibaadada waxaa looga kalgaclaan badnaan jiray amaba diinta ilayhi nabigana sal allahu aleh ali waslem maa daawaama wuxuu daa'imo saaxibuhu saaxiibkiisa calayhi dushiisa uu daa'imo weeyaan waqad sabaqa wuxuu soo hormaray fi lbaabi qablahu mara biraqam xadiidka boqoliyo saddex kontonaad can cumar ibn khaaab radi allahu anhu qala wuxu yhi qaala rasullahi wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wslam man naama qofkii saaxda can xisbihi xisbigiisa ka saaxdo min alleyli wurdiga habeenka uu mxuu ahaa wardin lahaa oo qur-aanka u ahrin lahaa iyo cibaadada ka saaxda habeenkii aw can shayin shay oo minhu isaga ka mid ka hurda oo hurda la tagto oo faqara'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri salaada fajr inta udhexaysa wa salaati duhri inta udhexaysa kadibna la imaada cibaadada iyadahir kutiba marka waxaad ka garanaysaa marka qur-aanka wa min alleyli fatahajad bihi ay biqur'aan marka qur-aanka akhrinta habeenka la ahriyo iyo fadligiis inuu ziyaada sii yahay ayaad ka garanaysaa weyaan xadiidka boqol iyo afar kontonaad can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qalu hir abdilahi bn camr qaala rasul lah wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam yaa cabdalahi cabdalahiow laa takuun ha ahaanin mila fulaan hebel oo kale ha noqonin weyaan hebel muxuu aha nabi allow kaana wuxuu aha hebel yaquumu mid istaaga leyla habeenkii oo dhan ayuu istaagi jiray oo qiyaama leyl fiican buu la imaan jiray saas ula fataraka wuu ka tagay habeenkii istaagiisa ayuu ka tagay muttafaqun calayh marka wax wanaag aad samayn jirtay diib ha u laaban u soco ila alammaam xadiidka boqol konton i shanaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tahay caaisha kaana wuxuu ahaa rasuulula rasuulka alla sala allahu aleh ali wasalam idaa faatathu haddii ay ka tagto asalaat salaadii aw ayrihi ama xanuun waxaanan ahayn sallaa wuu dukan jiray min anahaari maalinta intay cahrata raka laba iyo toban raka ayuu nabiga dukan jiray sal alahu aleh waslam maxaa yeele habeenki wuxuu dukan jiray ko iyo toban raka maalinta marka witir ma lahan witirki marka bas booskiisa waa in la buuxiyo inain inain inain inain inain naam saas weyaan naam rawaahu muslim baabun hada baabun baab weyan fi lmuxaafadati ayuu baab yahay cala sunnati sunnada oo la xifdiyo o la ilaaliyo iyo wa aadaabta sunnada ayuu baab yahay weeyaan qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wamaa aataakum wuxuu idinla yimaada rasuul rasuulka fakhuduuhu qaataay wamaa nahaakum wuxuu idinka reeba canhu xaggiisa fantaw ka reebtoomaay waqaala tacala alle wuxuu yidhi wamaa yantiqu kuma hadla nabiga cani ilhawaa naftiisa waxay jecesh kama hadlee wamaa yantiqu cani ilhawaa wamaa yantiqu cani ilhawa eeshada waxaa idiin qoran kitaabkeenna waa ceebweyna ku soo wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa in huwa maa huwa ma ahanin ilaa waxyun waxyu oo yuuxa la waxyooda marka wamaa yantiqu can ilhawa laba jeer soo celiyey qaybtaa dama ku qoro weyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi qul in kuntum hadiatin tuxibuuna kuwa jecla allah alla weyne fattabicuuni isoo raac yuxibbukum allah allah idin jeclaado waqfir lakum dunuubakum dunuubtiina idin dhaaf weyaan xadiidkan aayaddan qur-aanka cafwan aayat اlاkhtibaari wاlimtixaani liman idacaa anahu yuxib اllaha wayuxibu rasuula sala allahu aley wasalam qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii qofka yidhahda allan jeclahay wabittaali nabigaan jeclahay sal allahu aleyh ali wasalam waxaa hor yael hal shardi shardiga haddii laga helo ahlan wasahlan haddii laga waayana waa beenaale shardiga muxuu yahay fattabicuunii isoo raaca haddii laga waaya itibaaca hadduu maanta laba iy tobanka yihahdo nabigaan jecla alay oo mxu nabiga aad mxu ugu salina caleyh salaat slaam oo nabiga dadka iska xijina qofka oo caleyhi salaat slaam oo nabiga mxu gooniyaan u sheegana oo ummadda kale uu leeyahay kuwa nabiga ma rabaan laakiin isagii uusan sunnadii cag saaraynin ka warrama ikhwaani ya waxaan dhihi karnaa kadaab waa kadaab carabka waxbaa kala leexelina beenaalo waa sida xaqiiqatan mararka qaar waa in mxuu carabka la saaro maxaa yeelay qofka inuu xubi low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina alxabiiba liman yuxibu muiicun marka qofka haddii aad jeceshahay ood nabi maxamed alai slat slam waxa loo soo dirin ay tahay in diintiisa lagu dhaqno adna aad ummad iska xajini ood leedahay ana ayaa nabiga ka xigo qolyahan kale salliga nabiga aad uma badiya wamaa ilaa dalika khayr lakusi salliga nabiga aad u badi waadna ku mahadsanta laakiin sunnadii ma ku taaganta haddii aad ku taaganta ahlan wasahlan xubbigaada run weeyaan xaqiiqa wa nusadiquka laakiin haddii aad sunnadii halka kaga taaganta ama aad shuqul ku lahayn aad iska ijinaad xijinayso waa mushkilad mogta sunnadii kama muuqato wejigiisii iyo timihii wejiga ku yeelo ragga ilaha ugu tagay kama muuqato dharkiisi waxaa weyaan kama muuqata muxuu hadalkiisa kama muuqata dhaqankiisa kale kama muuqata salaadiisa cibaadadiisa sidii aad nabigood uu samayn jiray kama muuqata ama wuxuu sheeganaya inu nabi maxamed jecel yahy alayh ninka asaga waxaan leenahay allah kusoo hanuuniyo saas uma le weyaan nacam wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala laqad kaana lakum qul in kuntum haddii atin allaha alla kuu jecel fattabicuuni muxuuna isoo raaca yuxbibkum allah allah idin jecla wayakfir lakum dunuubakum dunuubtihin ha idin wa qaala tacala alla wuxuu qul in kuntum haddii laqad kaana lakum waxaa idiin laqad kaana waxaa idiin lakum adinka fii rasuuli illaahi rasuulka alle sal allahu uswatun dayasho xasanatun ee wanaagsan liman bay u sugnaatay kaana had yarjuu rajeeya allah alla weyne iyo walyowm alaakhir maalinta aakhira wa qaala tacala alla wuxuu yidhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa ma rumaynayaan xataa yuxaakimuuka ilaa ay kaa xaakin yeeshaan oy kaa qaadi fii maa shaygii shajara kala dhexgalay baynahum ayaga dhexdooda oo isku qabtaan ilaa ay adiga ay kaa dhigtaan xaakim kala saaro weyaan uma intaa kadibna markaad kala saartana laa yajiduu aynan helin fi anfusihim naftooda xarajan culays mima qadayta wixi aad xukuntay oo yusalimuu ay iska dhiibaan tasliiman isdhiibitaan oo yusallimuu ay amarkooda u dhiibtaan oo isu kaa dhiibaan tasliiman ilaa intaas laga hela iimaankooda kaabil ma noqona weyaan iimaan rasmia ah lagama hayo idan qofka haddii looga yeera mxuu ahay taxaakum ilaa kitaab wa ilaa sunnati rasuulihi sal allahu aleh ali wasalam waa inuu marka u hogaansamo weyaan kadibna hogaansankaas hore ka dambeeya haddii isaga bahasha ay ku dhacdo ilaa xukunkii gar laba qof kama qosishiiso ninba ay ku dhacaysaa haddii adig kugu qaloocato marka kugu jabto waa inaad marka isdhiibto weyaan wayusallimuu tasliiman ilaa haddii aad mxu lagaa wayta falaa warabbika laa yuminuun iimaanka kaamilka ah meesha lagaama hayo weyaan nacam wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fain tanaasactum haddeed ku murantaan fii shayin shay faraduuhu u celiy ila allahi allah u celiy warasuul rasuulku celiy weyaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga weyaan in kuntum haddii atin tuuminuuna wa qaala alculamaau culimadu waxay yidhahdeen imaam nawwi hadalkaa wato macnaahu macnihiisa ila alkitaabi wasunnati weyan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi man yutici qof ateeca rasuula rasuulka faqad ataaca allaha loo ateeca weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi wainaka adiga latahdii waxaad dadka ku hanuuninaysaa ilaa siraatin jid oo inaka adila tahdi watanunisa ilaa siraatin mustaqiimin siraat ilah jidka alla weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi falyaxdar ha ka digtoonaadeena aladiina kuwii yukhaalifuuna khilaafayan an amri amarka nabiga an tusiibahum inay asiibta fitnatun fitna aw yusiibahum u asiiba cadaabun cadaab aliimun aad u daran iyagana cibaaday sheeganayaan ayagana waxay khatar ugu jiraan in mucaarad u yihiin in fitna ay ku dhacdo fitnada weliba waxaa laga yaabaa eh, inay gaalnimo noqoto oo qofka gaalnimo lagu khatima ay culimada qaar ku fasireen weyaan raximahum ullah wa qaala tacala wuxuu yidhi wadkurna waxaad xustaan ood sheegtaan wadkurna waxaad xustaan maa qur-aanna yutla la aqhriyo fii buyuutikina guryihiinna oo min aayaati ilaayaat kale walxikmati xikmada weeyaan walaayaat fi lbaabi kaiiratun aayadaha oo baabkan ku sugan aada u badan yihin weyaan gabdhihii nabiga xaaskiisa sal allahu aleh waslm ummahat almuminiin ayaa leeyahy waxa weyan guryihiin wax lagu akhrina oo muxuuah kitaabkii sunnada ilaaliya ku dhaqma xasuusnaada wamaa ilaa dalik ittabicu wa ama alxadiid xadiidka boqol iyo lix iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu can nabig wuxuu ka wari sal allahu aleh ali slam qaala wuxuu yidhi dacuunii iga taga oo ii dhaafa maa taraktukum dacuunii war daayo maa taraktukum wixiidaanin kala tago oon muxuu ahay aan aniga farin iga daayo oo ha soo qaadina oo ha weydiinina weyaan oo ha dhibina inamaa ahlaka waxaa halaagay man duulo kaana ahaaday qablakum idinka horreeyey karatu su'aalihim su'aal badni ayaa lagu halaagay nacam su'aal badni iyo wakhtilaafuhum khilaafkooda ay khilaafayeen calaa ambiyaaihim nabiyaalkooda ay khilaafayeen ayaa lagu halaaga weyaan faidaa nahaytukum haddii aan idinka reebo can shayin fajtanibuuhu ka fogaada weyaan waidaa amartukum haddii idin fara biamrina faatuu minhu waxaad kala timaadaan ma staactum intaad awoodaan isaga inta la awoodo waa fataqu llah ma staactum halaga fogaada muttafaqun calayh xadiidka boqol iyo toddobiy kontonaad can abi najiix waxaa lagu wararay cirbaad ibni saariyata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi wacdanaa waxaana wacdiyay rasul rasulka alna wacdiyey sal allahu aleh ali waslm mawcidatan wacdi baliiqatan aad waxay leera wajilata ay la gelgilato ay ka baqdo minha iyada alquluubu qulubtu wadarafat ay ka ilmaysa minha xaggeeda alcuyuun indhihi faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allahiyow kaanaha waaba iyadoo mawcidat muwadicin qof muxuu ah sogootina qof dardaarma wacdigiisao kale la tootahay fawsina noo dardaaram qaala wuxuu yidhi nabigeena sal allahu aleh ali slm uusiikum waxaan idin dardaarmaya bitaqwa allahi taqwada alle i wsamci maql i waaacati aeecitaan la aeeco wain taamara ismaql wain taamara madaxa idin noqda calaykum adinka cabdun adoon xabashiyun xabashi ah cabdiga xabashiga waa addoonka madow weyaan wainahu haniya man yacish qofka noolaada oo minkum idinka idin ka mida ah, fasayara wuxu arki doona ikhtilaafan khilaaf kaiiran ee fara badan hadda ma hayna mise ma hayna haddaan haynaa kadibna maxaan samaynaa su-aal jawaabtu haatan marka facalaykum waxaad laasimtaan bisunati sunnadayda muxuu ahay ku dhaga wa sunati khulafaa'i khulafadii sunnadoodii araashidiin ilahay u hanuuniyey oo hanuunsana almahdiyiina la hanuuniyey caduu waxaad ku dhegtaan ood kula dhegtaan calayha iyada binawaajida goosdambeedka ama gowsaska gowska ku qabta weeyaan sunadaydii sunnada khulafada raashidiinkaa wa iyaakum waxaad iska ilaalisaan ood isha kale iskaga eegtaan iwa muxdadaat lumuuri umuurta lasoo diiriyey oo lasoo kordhiyey oo lasoo biiriyey faina kula bidcatin bidca larka dalaalatun baadinimo weeyaan rawaahu abu daawuud watirmidi waqaala xadiiun xasanun saxiixu lalbani marka faina kula bidcatin dalaala bidcadii marka in loo qaybiyo oo la yihahdo bidca waajib ah iyo bidca sunno ah iyo bidca karaahiye ah iyo bidca xaaraan ah iyo bidca jaa'is ah oo shanta xugun inuu nabigan yidhi alai sla slam fa ina kula bidcatin dalaala marka waxyaaba la yaab kale ka culimo weyn oo weliba ajile ayaa arrinkaa qabo oo saa u qaybiyaan oo la yaab la xaqiiqatan nacam oo xataa maaha qole culimmada hadda ma ahan eh, mucaashiriinta maahan culimadii hore ayaa ka ah mxuu runtii raggu aad u weyn oo lahum qaama kabiira oo diintan aad u yaqaano laakiin subxana allah qofku muxuu ahaa mararka qaar mogta ina waa laga lagugu toosin meeshii saxda ahayd waana bini qof waa khata qofkuu gafaya marka annawaajidu ay nawaajid baa nidhao deelka carabka loo bartay nawaajid in la yidhahdo oo bidaal laakiin bidaal waa nawaajid sheekh ayaa sheegi doona caleyh raxmat ullah annawaajidu bidaali lmucjama waa daalka dhibacda nawaajid waa nacam alanyaabu waa mxuu ahay waa micyaha weyaan micyaha weeyaan wa qiila waxaa li aladraasu waa gowsyaasha weyaan gowska weyaan xadiidka boqoliyo sideedii kontonaad can abi hurayrata radi allahu anhu ana rasul rasulka sal l slm qala nabigan wuxuu yidhi kullu ummatii ummadaydo dhan yadkhuluna janata janna ay galayaan man abaa qofka diida mooyane qiila waxaa lihi waman yaabaa yaa rasuul allah rasuulka all janna diidi qaala wuxuu yidhi man aacnii qofkii ateecadaqha aljanna waman casaanii qofkii gu casayna faqad abaa uu diiday rawaahu lbukhaari xadiidka boqol konton iyo can abi muslimin waxaa lagu wari qiil waxaa abi iyaasin salama ibnu camr taqaan waa ninka cajaa'ibta badan radi allahu canhu ana rajula ninba akala cunay cinda rasuli lah sal sl bishimaali bidxduu ku cunay ninba agnabiga ag fadhiyey markaasuu bidcad inuu ku cuno u bilaabay faqala wuxuu yidhi kullun ioo ku cun biyamiinika midigtaada ku cun weeyaan qala wuxuu laa astaiicu ma awoodo qaala wuxuu la staacta ilaahay kuma karsiiyo ama ma awoodid ama ma awoodi doontid la staacta ilaahay kuma karsiiyo wuu habaar nabiga sal l slam maa manacahu kama reebin ila ibr ibirubaa arintaa ka reebay laa atai saasuu yidhi awood dankama lihi famaa rafacahaa ninkii uma soo qaadin mar labaad ilaa fiihi afkiis gacantii dhanba ilahi uu qallaji subxana wa tacaala ka kacay noqotay dadka marka bidxda ku cabaan biyaha iyo waxyaabahaas ka dhaqanka u yahay arrintaa markaas ka dhowrayna way iska ilaaliyeen aadna ha looga taxadiro <clears throat> barkaasuu taagan yahay hadii adduunkan can abi cabdilaahi anucmaan bashir radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka ale sal l slm yaquul isagoona la tusawunna waad simaysaan ood simaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow la yukhaalifanna allahu ilahi wuu isdabamarin doonaa oo iskhilaafsiin doonaa bayna wujuhikum wajiyaalkiina oo inaad iskhilaaftaan ood qoortiis u gashaan ayaa idinku dhici doonta wa fii riwaayatin limuslimin kaana wuxuu ahay rasul rasulka ale sal slm yusawi mid sima sufuufana sufuuftanaga yusawi isagoo muxuu ahay biha iyada alqidaax qidaaxa waxaa weeyaan leebabka iyo mxuu aha waxyaaba noocaas ah simitaanka la sima iyo qalabka lagu simay ayaa qidaaxa la yihahda weyaan simitaankaas xataa idaa qidaax mararka qaarna waxaa weyaan leebabka laftirkoodii ayaa loo isticmaala lakiin inta badan qidaaxaas qolyaha carbeed markii ay rabaan inay shay u dhaqaaqaan istizlaam waxay samayn jireen qorituur bay samayn jireen qorituurka cadigana ma ahan waxaa weyaan qidaaxaas geeda noocaas hoos siman oo la simay oo mxu la kala aqoonin ayaa waxaa weyaan la dhihi jiray haddii sakanuu soo baxa saas wey hadduu kan soo baxa saa weyan wahaakada wa an tastaqsimuu bilaslaam aslaamtaas weeyaan marka saasuu nabiga u simi jiray sal allahu alay waslm safka safka simitaankiisubuu muxuu caddaynaya xataa idaa ra'aa markuu arka xataa idaa markuu arka ana anaga qad caqalnaa xataa idaa ra'aa markuu nabiga ogaaday oy ka dhaadhacday ana anaga qad caqalnaa inaan muxuu ahay barannay canhu xaggiisa oon ka fahanay uma intaa kadibna kharaja yowman maalin buu soo faqaama uu istaaga nabiga xataa kaada ilaa u ka siga an yukabira inuu allah akbar yihahdo fara'a waxaa arka rajulan inuu baadiyan la soo baxay sadrahu baadiyan sadruhu xabadkiisu soo baxay weeyaan feerihiis ayaa soo baxay faqala wuxuu yidhi cibaad allahi addoommaha allow la tusawunna waad samaysaan sufuufakum aw la yukhaalifanna allahu ilahu isdabamarin bayna wujuhikum wajihaalkiinna marka dadka in la yidhahdo istaw wactadiluu la yidhahdo oo loo sheego kadibna marka intaay aqoonino hore la dhex oo la hagaajiyo laakiin markay bartaan dadkaan lagu dhibin ayaa loo baahanya masaajidda qaar waxaa weyaan qofkuu karaahaysanaya inuu ku tukado maxay tahay labaatan sana ayuu masjid dhisan yahay toban iyo shan dhisan yahay toban sana u dhisan yahay jamaacadii waa jamaacadii marka imaamkii marka salaadda la aqimi kadib uu soo bixi darafkaasuu tegi darafkan kale u tegi safka labaad u gudbi kan saddexaad u gudbi dadkiu cadaabaya dadki danbay leeyihiin xitaa salaadii la gaabiyaa dadka xoolo ma ahan in yar in loo sheego mid khaasatan hadda waxaa la sameeyey leeman baa yeella oo safka wuu saxan yahay marka dadka lagu cadaabo oo safaay warsaayeelaay uun loo taagnaado oo dadkii xataa maanta ad u sheegtay berri ad sheegtay berri dambe intaas marka istawadaasa ku filan marka arrintaa iyada waa arrin muhim ah, ikhwaani filan raggiina khaasatan ducaadda ah ummadda oo aimaaad wada tihiin ama aimaad noqon doontaan marka waxaa weyaan dadka haddii ayba fahmaan oo in la safta ay isfahmaan kadibna waxaa sababtan la hagaajiyey dadka lagu cadaabo oo wakhti lagaga lumiyo oo xitaa aimada qaar intay kursi ku fariistaan ay usoo jeestaan dadka ay yidhahdaan ayastaw ya eh, shahadna hada bicaynayna biacyunina waa wax xaqiiq ah sax maa sheekh arrinta ayada waxaa weeyaan qofka waa allabiyu fham bilashar ummaddan dhan waa ummad ducaad iyo dad akhyaar iyo dad diinta fahamsan oo salaaddii iyo wixii yaqaano marka qofka in dadka aadan ku dhibin waa wax loo bahan yahy xaqiiqatan in haddii dadka ay bartaan khalaas waa laakiin haddii ay baran waayaan oo ay aqoonin nacam saxiix nacam mararka qaar waxaa dhacdo aimada qaar inay intay daf yidhahdaan kadibna meel yaroo yar oo muxuu ah, cerkayan laba qofoo lugahan isku haya garbahodan ay aad isu yar haynin markaasuu nin aad u buur intuu soo kace ayuu meeshii ku soo cubi neeftaa kudhegi dadki marka waa mushkilad mogta marka ikhwaani salaada sideedaba waa raaxa arixna biha ya bilaal dadka in saad loo qalloociyey iyo horena sheegay saad loo qalloociyey qof meel uu muxuu ah ku filan lahayd in balkan geliyi bahasha uun saas xamaaskaas noocaas muxuu ah dib aada loogu fiirsado suufta hala safa laakiin dadkaan la dhimin idaaga sufuufta in mxuu ahay safka hore aad hesho waa sunna inaad qof muslim dhibtana maxay tahay waa muxaram ida tasaaxam muxaramu wa sunna ayumaa yuqadam ya sunnadi waa laga tegi muxaramkaasaa la iska ilaalin naam ayib xadiidka boqol iyo ko iyo muusa waxaa laga radi allahu tacala qaal wuxuu yidhi ixtaraqa waxaa gubtay baytun guri oo bilmadiinati kusugan calaa ahlihi ahlkiisu ku gubtay min alleyl habeenkii falama xudita markii loo sheegay rasuula rasuulka sal allahu aleh ali wasalam bishanihim shanigooda qaala wuxuu yidhi ina hadihi naar dabkaas wakaas caduwun lakum dabkaas cadow ayuu idin yahay weyaan faidaa nimtum haddii aad saaxataan fadfiuha iska damiya cankum xaggiina muttafaqun calayh korontada ka warramaya ku jirta waa looga qiyaasan karaa laa shaka waa looga qiyaasan karaa weliba waxaan u malaynaya korontada beryahan waxay noqotayba imtixaan imtixaanay noqotay allahuma haddii mararka qaar waa laga yaaba in meel yar dalaf oo qofka waxaa laga yaba inuu musqul iusoo baxa ama caruurtii waxay usoo baxaan derbiyada madax ku dhuftaan ama muraayad ku dhacaan iyo laga baqa marka in meel yaroo de aftiin yaroo kooban in loo sameeyo muxumaan umaynaa wallahu aclam dhibban adka iimaaniyin muttafaqun ama toosh haddii la shida maxay dhibi oo muxuu ah, korontada baalkan ku xiran ba iska daya toosh yar la dhigo oo tooshkaas marka laga faa'iidaysto inta la jaaj garay haddii amaba kan betri aad canhu waxaa laga wariyay abi muusa qala wuxuu yhi abu muusa qala rasul lla wuxuu yihi sal allahu aleh waslem ina maala maa bacatanii allah alla wuxuu ila soo bixiyey maalkiisii tusaalihii sabihi isagoo min alhawda hanuunka ah iwalcilmi cilmi ah ka maali haytin roob ayuu la tooyahay oo asaaba ku dhacay ardan arla ku dhacay fakanat arladii marka ayaa la qaybinaya marka oo saddex qaybood laga dhigaya fa kaanat waxay ahaatay aa'ifatun qayb ayibatun wanaagsan arladii ka mid ah. qabilat ilmaaa biyihii way aqbashay oo biyihii way liqday oo fa ambatat ilkalaa daaqii ayay soo bixis marka waxaa la yidhahdaa cawska kiisa qalalan iyo kiisa angagan baa la yidhahdaa iwalcushba cawska kiisa qoyan alkaiira tira badan wa kaana waxaa ahaaday qaybta waa qaybtaas qaybta labaad wa kaana minha waxaa ka mid ahday arladii ajaadibu arla siman cafwan arla adag arla adag alard asalba ayaa ajaadib la yihahda arla adag weeyaan ajaadibu arla adag amsakat ilmaa qooqayaal bay culamada dhihi jireen amsakat ilmaa biyaha muxuu qabatay nacam fanafaca allaahu biha annaas tii hore waad garanaysaanoo cawskii iyo laga faa'iiday tan dambana waxaa weeyaan dadkii ayaa mxu ka faaido biyihii a laga cabay faaido kale markii dhul waba kama soo bixin dhul gawaan ah aad u marka biyihii ayaa laga cabay nacam amsakat ilmaa fa nafaca allahu biha annaas dadka ilahay buu ku anfacay dadka ilah ku anfacay fa sharibuu minha biyihii ay ka cabeen wa saqow way ka wa ku abuurteen wa asaaba aa'ifatan mid kale ayuu mxu roobka ku dhacay ukhra ee kale oo minha iyada ka mid uhra kale inamaa hiya iyada iicaanan waa arla siman arla siman weeyaan biyo hoor ma lahan waxaa kaloo lagu sheegi karaa caraseelka amaba cusbeeelka waxaa tidhahdaba arlada noocaasaana lagu tilmaami kara weyaan inamaa hiya qiicaanan waa caraseel amaba cusbeeel laa tumsiku maaan biyo ma celinayso muxuu arlada ay dahayd tumbitu kalaan daaqna sooma saarayso caraseel miyay ka soo baxaysaa muxuu ahaa daaquu ka baxaya maya fadalika caraseel marka ragga yaryar oon aqoonin waa arla cusba ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala oo waxaa weyaan daa'iman wafiishaysaa sidii mxu meel subag lagu daadiyo kale waxaad isleedahay meeshaan roobbaa ku daa biyaa ku da ayaad mana ahan waxba kama roobkaas hadduu mxua ku daa xabad mxua caws kama soo baxay nacam walaa tunbitu sooma kala andaaqna sooma saari fadalika tusaalaha ayaga fadalika kaasayto maalu man faquha fii diin illah qofkii ilaahay diintiisa fahmay wanafacahu allahu bima bacanii bihi ilaahay mxuu wixii la soo bixiyey ilahay uu ku anfacay oo fa calima isaga bartay wa callama dadka baray kaas waa kan koobaad weyn waa biyihii arradii arro ayiba amsakat ilmaa arradii mxuu ahay biyihii aqbashay kadibna cawsku ka soo baxay weyaan qaybtaas qaybta koobaad wa maalu man lam yarfac bidalika ra'san iyo tusaalaha qofka madaxiisa aanan kor u qaadin arrinta iyadoo madaxiisa kor u qaadin hanuunka alle anana balnadig alladii kaasoo ursiltu bihi lila soo diray weeyaan qaybtan waa qaybti dambe oo ahayd inamaa hiya qiicaan laa tumsiku maan walaa tumbitu kalaan waxaa weeyaan weligaaba diintu kuqub mana barta kama camaalfala wax ma bara wax ma xifdiyo cuqubaa ku dhacday kan saddexaad muxuu yahay marka oo waxaa weeyaan ajaadib waa dadka ahlu xifdiga ah. isaga cilmigii Eh, waaiih maaha cilmigii wuu xifdin karaa laakiin cilmiga inuu fahmo waa ku adagta cilmiga marka uu xifdiyey ayuu dadku sii gudbinaya marka laakiin ma fahmsano ruba xaamilu fiqhin hayra faqiih ruba xaamilu fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu wahaakada saas weyaan marka saddexdaas iyuu nabigan alai slat slaam tusaaleeyey muttafaqun calayh faquha bidami lqaafi qaafta oo la godo calmashhuuri sida la yaqaano waqiil waxaa lid bikasriha faqiha la yidhahdo ay saara faqihan xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdanaad can jaabirin radi allahu tacala an qaala wuxuu yidhi jaabir qaala rasuul rasuulka wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam mahalii anit mahalkayga iyo maalakum adinka mahalkiinna ka mahali rajulin nin baan muxuu la too ahay oo awqada huriyey naaran dab huriyey khaasatan habeenkii oo fa jacala uu gudagalay aljanaadibu hanlihii amaba ayaxi janadibta ayax laftirkiisa ma ahan laakiin wuu dhow yahay aad loogama yaqaano saasuu udhow yahay iwalfaraashu baalalaydi yaqacna inay ku dhacaan fiihi dabki inay ku dhacaan ay guda galeen wayaan marka dab la shida habeenkii waad aragteen xataa korontadan hadda eh, baalalayda iyo waxyaabahaas aad bay ugu daataan waad garanaysaan iyo waxyaabahan dulduulo nacam yaqaana inay ku dhacaan fiihiya ayada dabka ay ku dhacaan wa huwa isagana yadubuhunna uu ka yadubuhunna uu ka reeba uu ka wa ana anigana aakhidun waxaan hayaa bixujazikum suun xiradkiinna ayaan saa u hayaa cani naar naarta ayaan ka hayaa wey meesha suunka aad ka xirataan qofka markii wax laga celina waxaa weyaan suunka iyo waxbaa la qabtaa iyo maxoga iyo maraxirka ayaa loo qabtaa weyaan maraxirka ayaan idin hayaa weyaan wa ana anigana waxaan qabanaya bixujazikum maraxirkiinna ayaan mxuu ayaan qabanaya cani naar naartaan ka celinaya weyaan wa antum adinkana tafallatuuna min yadii gacanteeda ka fakanaysaan rawahu muslim xadiidka marka waxaa weyaan nabigan cala slat slaam ilaahay naar buu uumay subxana wa tacaala kadib naarta ayadayd nabi maxamed baa ag taagan calayi slatsalaam annagina waxaa weyaan sidii bahalaas baaleydaas iyo ayaxasan la toonnahay dabkia lagu daadanaya nin kastoo ku dhec rabo nabiga cala slat ka soo qabanaya halkaas uu kasoo qabanaya wy mara xirku kasoo qabanaya ama suunxirka ay kasoo qabanayaan maca dalika dadkan way ka fakanayaan saasuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem xadiistiisi iyo aayaadkii uu la imaaday iyo ayaa caddaynaysa arrintayd annagana waan ka fakanaynaa rawahu muslim aljanaadibu naxw ljaraad ayaxay uu la too yahay iyo walfaraash iyo mxuu ahaa balalayda weeyaan hada huwa almacruufu alladii kaasoo yaqacu fi naarin dadka ku dhaca waad garanaysaan taas walxujazu jamcu xujzatin hiya miq micqad alizaar wasaraawiil sarwaalka iyo hosguntiga meesha laga xirto weyaan oo suunka amaba caadi loo xirto xadiidka boqol iyo afar iyo lixdanaad canhu waxaa laga wariyey jaabir bn cabdilahi radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al amara wuxuu amray bilacqi alasaabici faraha in la leefo iwasaxfati iyo xeerada in la leefo wa qala wuxuu yidhi adinka laa tadruuna ma garanaysaan fii ayihiya teedebi teedii albarakatu baraka ay kusugan tan ay barakada kusugan tahay farta iyo xeerada in la leefo saasay yidhahdaan qolyahan xerta moogta cajaaibtooda ma yara oo mataqaanaa dalabat cilmiga nukat bay la imaada mararka qaar waxyaaba yar ay tuuraan waxay dhahaan eh, xirowga haddii cunada welimaa looga yara xerta waa taqaanaan beriyan weliimadu iska dhamaataan filaya ma jirtaa weli weli ma jirtaa marka weliimada marka la taga xerowga waa taqaana wuu saddex maalmood ayuu u qatimayaa cunadaas uusan heli jirin annaga kuwaan soo gaarna laakiin ragga naga horey cawska ay cuni jireen marka saddexda maalmood cudna waxba afka ma saaray kadibna maalinta faraada loo yeeli marka cunadaas uu saddex shay uu niyoonaya gaajada tii hore tagtay soo qallaynaya tan marka iyada taagan iyo tan mustaqbalka soo socod saddex maalmoodo kale oo dhiman marka xerowga taasuu cunaya marka waxay dhihi jireen haddii weliimadii marka weliimo badanoo dad iska yara dhaqan ay tahay oo mxuu ah, hawsha isku toosan tahay waxaa weeyaan waxay yidhahdaan marka cunada dee waa soo haraysa waxay yidhahdaan ittaquu lacnat alkhudaam dadka khaadimiinta ah iska dhawra iska ilaaliya ay idin lacladin waa nukata taban kitaabka darsiga kuma jirto hadalka asaga darsiga kuma jiro waa nukatka ay sheegaan maadaama xer la yahay in laiska soo qaatay dhib markii cunnada ay yaraatana waxay yidhahdaan khayru acaami ma garate marka in gacmihii la leefe iyo baabkaas in la gala marka baabkaas waa warnakota ay sheegaan weyaan culimada moogta lagu guuraa sideedaba culimmada waa lagu sii daeyaa oo xitaa marka dumarka iyo waxyaabaa la tirina la jiray culimada hadii lagu daro marka waa weligoodba un saasunba muxuu ah. iyagana caamada meel baa jireen oo raggi ad caamada u rigaysnaayeen hadda caamadii gacmahay ka baxday ya marka baabkaas waa iska jiri jiray naam xadiidka wa fii riwaayati ida waqacat haddii ay dhacdo luqmata axadikum midkiin luqmadiis haddii ay dhacdo falyahudhaa waxa weeyaan haq soo qaato walyumid haka mxuu ahay zuuliya maa biha min adan wix dhibahu mxu kusugan haka zuuliya weyaan walyakula ha cuna walaa yadacha yuusan ugu tagin lishaytaani shaydaanka walaa yamsax yuusan masaxin yadahu gacantiis bilmindiili mara yuusan ku tirin xataa yalcaqa ilaa uu ka ma garanaya ayu acaami cunadiisti kan ay albarakatu baraka sugantahay ma garanay weyaan wa fii riwaayati riwaayadna waxaa kusugan ina shayaana shaydaanka yaxduru wuu imaana axadukum midkiin cinda kulli haincinda kulli shayin shay la arka agtiisa wax alle waxaad qabanaya shaydan wuu kuu imaanaya weyaan oo min shanihi shanigiisa ka mid ah xataa yaxdurahu ilaa aad kaga soo xaadiro ood u yimaado cinda acaami markuu cuna cuna shaydaanku ku imaanaya meel walbaad kugu soo gelaya shaydaan meel kaaga haramala masjidku xataa kula jooga faida saqad haddii ay dhacdo min axadikum midkiin alluqmatu cunno haddii ay ka dhacdo falyumid ha ka zuuliya maa kaana wixii aada biha iyadoo min adan wasakha iyo dhibaato iyo carra iyo wixii ku dhacay ha ka tirtira weeyaan falyakulaha kadibna ha cuna weeyaan walaa yadaca yuusan ugu tegin lishaytaan shaydaanka cunnada haddii ay wax mishaariye iyo waxyaaba hadda muxuu aha qoyan oon waxba ka foqayn haddii ay tahay waa maya laakiin wixii waxaa laga hadlaa rootigii oo kale ay ugaali kaaga dhacdo bacaad ku dhacdo xaggeed ugu bixinaysaa waa isku dhex qasmayaan xaaladda inay mxuu ah khayr tacamayn ilqasca kaa joogto baab kale waa xaaladda marka idin la joog marka iyada waxaa weeyaan macal wixii waa la iswada raacinaya nacam xadiidka boqol iyo eh, lix iyo shan iyo lixdanaad can ibni cabaasi radi allahu tacala canhuma qal wuxu uhi qaama fiina waxaa istaagay dhexdanaga rasuullah rasulka al sal l slam bimuwcidatin wacdi buu faqaala nabigu wuxuu yidhi ya ayuha naasu wardadw inakum adinkum xusharuuna waa kulmi doonaa ila allahi alla baa laydinsoo kulmin doonaa tacaala xufaatan adinkoo muxuu aha kabala'ana curaatan ghurlan buryara ama qolofqaba kamaa bada'naa awala khalqin kamaa sidii bada'na aan u bilownay khalqin khalqiga awalkiisa ayaa nuciiduhu u soo celin sidii khalqiga abuurkiisa hore u ahaa ayaa loo soo celin doonaa weyaan nacam wacdan waa ballaqaad wa calayna dushanaga ahaaday ina annaga kunaa waxaanayna alla hooya waina wala alkhalaa'iq khalaa'iqda kan u horreey yugsa la hugin doona yowma alqiyamati maalinta qiyama dhar la siin doona ibraahiim weyaan calayhi salaam alla hooya wainahu sayujaau waxaa lala imaan doona birijaalin ragga oo min ummati ummadayda la keeni doona maalinta qiyaamo fa yuuhadu bihim waxaa la marin doona lala aadi doonaa daata shimaali bidx baa lala aadi doonaa hadda marka roonada laga soo dego waad aragteen dadka qaar inta lagu laaba dadka say u socdaan meelaha muxuu ah, loo marinaa qaar baa inta loola laabay kuwaas weli baa laga soo fakan karaa kuwan kuwi laga fakanay maaha imtixaan waa fayuuhadu bihim waxaa lala aadaya daata shimaali bidx baa lala aadaya faquul waxaan leeya yaa rabbi rabbi ow asxaabii kuwa asxaabtaydi waa ummaddaydii fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa innaka aday laa tadrii ma garanaysi maa axdatu waxay soo diirtiyeen oy diinta ku soo dareen bacdaka gadaashaa ma ogid halkaas baa lala aadaya wa asxaabu shimaali ma asxaabu shimaali fii samuumin waxamiimin wadilmi yaxmuum laa baarid walaa kariim halkaasaa lagu shubaya weyaan marka dadka ikhwaaniga ummadda cibaadada la imaanaysa oo ilaahay caabudaya subxana wa tacaala oo khayrka doonaysa oo calaa hayri hadyi nabi sal allahu aleh ali waslem nabiga ariiqiisa ariiqaan ahn muxuu ku socdaan xadiidkaana iska ilaaliyana fa bihim daata ashimaal khatar waa xaqiiqatan waa halis dadkan way fududaysanayaan bidcuu la imaanayaa balaayo dhamou la imaanayaa waxaa weeyaan mukhaalafuu la imaanayaa wuxuu haystaa inuu janno ku geli wuxuu haystaa inuu muxua ilahay ugu dhowaani fa yuukhadu bihim daata shimaal nabiga marka daba doona dadka iyagaa markaasuu muxaa lihi doonaa asxaabi markuu yihahda iska joogaalenabi allow iska joog fa inaka laa tadri maa axdadu bacdaka marka ikhwaani filahi qofkii qofka noocaas amaba mxuu ah kulugla amaba cid kulugla yaqaano haw naseexeeyo xaqiiqatan khatar wa inuu qofka alla ugu dhawaado waxaa nabigu uusan farin sal allahu aleh ali wasalam caqibadeed waxay noqonaysaa fa yuukhadu bihim daata shimaali ciyaada bilah ciyaadan bilah nacam fainaka adiga laa tadri ma ogid maa xadata waxay soo dirsiyeen bacda gadaasha faaqul waxaan dhahay kama qaala alcabdu saalix addoonka wanaagsanaa siduu yidhi wa kuntu calayhim shahiidan addoonka wanaagsanaa kee weyaan ciisa calayhi salaam wa kuntu waxaan ahay calayhim ayagaa shahiidan mid markhaati ku ah maa dumtu fiihim intaan dhex joogay falama tawafaytanii markaad ii oofsatay kunta anta araqiiba kulli shayin shahiid in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim fayuqaalu lii waxaa la yidhahdaa inahum ayaga lam yazaaluu kama zulin murtadiina inay ka ridoobaan oy u laabtaan calaa acqaabihim cirbahooda mud faaraqtahum maalintaad faaruqday laga soo bilaaba ama riddo kaamila ha noqoto oo islaamnimada ay ka baxaan amaba ha noqoto noqosho ay ka noqdeen sunnadii iyo diintai toosneed weeyaan muttafaqun calayhi qurlan ay hayra makhtuuniin dad aan la gudin weeyaan oo muxuu ahay kuwo aan gudnayn weeyaan xadiidka boqol iyo lixdan iyo lixaad can abi saciidin cabdilahi bni muqafal radi allahu canhu qala wuxuu yidhi nahaa rasul rasulka alle wuu diiday can ilkhadfi fiintaalka ayuu diiday fiintaalka waxaa weeyaan laba shay baa loo isticmala labada farood in saa lagu yidhaahdo iyo in hal far inta maxua suulka iyo labada ugu qabta saas lagu tuuro labadaba saas weyaan naam adfiga waa kaas qaala wuxuu yidhi nahaa rasuul rsulka wuxuu diiday can ilkhadfi fiintaalka ayuu diiday weeyaan wa qaala wuxuu yidhi innahu fiintaalka laa yaqtulu ma dilo assayda ugaar ma dilo walaa yankau ma mxua jebiyo alcaduwa cadowna ma jebiya wa inahu mxua fiintaalkaas yafqa'u wuxuu mxuah bujiyaa ood mxuu ahaa ridaa alcayna ishi aw yaksiru wuxuu jibiyaa assinna iligta ayuu mxua jibiyaa weyaan ee iska ilaaliya muttafaqun calayh wa fii riwaayati anna qariiba nin u dhow oo libni muqafal ninka la yihah ibni muqafal u dhow muqafal baan soo dhahn mise mucaqil aan dhahni horaan muqafal haad jamiil wa fii riwaayatan ana ana qariiban nin u dhowo libni muqafal khadafa wuu mxuufiintaali tuuray fanahaahu wuu u diiday ibnu muqafal wuxuu yidhi maya ha tuurin fiintaalka wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah rasulka al sal lla slam naha wuu diiday can khadfi fiintaalka wuu diiday wa qaala wuxuu yidhi inaha iyada laa tasiidu saydan ugaar muxuuha ma ugaarta weeyaan uma caada wuu soo laabtay faqaala wuxuu yidhi uma caad wuu ku laabtay marka oo ninkii mar labaad fintaalku iska sii watay faqala wuxuu yidhi uxadiuka waxaan kuu sheegaya ay uxadiuka miyaan kaaga warramaya oo ana rasuula rasulka ala sal sl nahaa inuu diiday canhu fintaalka inuu diiday miyaan kuu sheegi uma cudta adna oad ku soo laabat soomaha takhdifu adigoo muxuu ahaa fintaal tuuri laa ukalimuka abadan weligaa dambe weligaa intaa noolaho dambe inaan kula hadlayn abadan xaaraanay ka ta can caabisin waxaa laga wariyay ibnu rabiica qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumara ibn khaaab ayaan arkay radia allahu tacala anhu arda yuqabilu isagoo dhunkani alxajara xajaraswadka isagoo dhunkani aan arka weyaan yacni alaswada kii madooba ayuu ula jeeda weyaan wayaquulu wuxuu leey innii aniga aclam waxaan ogsoona annaka adiga xajarun dhagax inaad tahay maa tanfacu waxba waxaan taraynin walaa tadaru waxnaan dhibaynin walowlaa anii aniga haddii aynan ahayn ra'aytu mid arkay rasuula allahi rasuulka yuqabilaku isagoo ku dhunkani maa qabaltuka kuma dhunkadeen way muttafaqun calayh marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa sayid cumar radi allahu tacala an arda xajarkaas aswadka ah inuusan laa yaduru lidaatihi walaa yanfacu lidaatihi daatadiis inuusan nafci duritan u lahayn inay ogaadaan dadku ay muxuu ahaa dadka qaar baan aad u fahamsaneen marka dadku fahansiina weeyaan eh, radi allahu tacala anu arda baabun fii wujuubi linqiyaadi lixukmi illaahi baabun wuxuu baabi baabkan fii wujuubi linqiyaadi uhogaansan waajibnimadeeda lixukmi la xukunka alleh iyo wamaa yaquulu wuxuu e, dhihi man qofkii duciya ilaa dalika xukunka alleh looga yeero wuxuu dhaha wa mrin iyo wa amrin faritaan lisfara bimacruufin wanaag lisfara aw nahyin iskareebitaan liska reeba can munkarin ayuu baab yahay weyan baabkan wuxuu baab yahay inay waajib tahay xukunka alle in loo hogaansamo waa kow tan la yihahdo ilaahay aan u xukuntanana oo ilaahay diintiisii kitaabkiisa aan u xukuntana la yidhaahdano wuxuu dhihi asna tan saddexaadna waxaa weyaan wanaagga oo laysfara tan afaraadna xumaantaoo layska reeba intaas ayuu baabya baabkan w baab marka waxyaaba badan kulmiyey qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi falaa warabbika rabbiga baan ku dhaartay laa yuminuuna ma rumaynayo xataa yuxaakimuuka ilaa ka xaakin yeeshaan shajara dhexgala baynahum dhexdooda uma intaa kadib laa yajiduu aynan helin fii anfusihim naftooda xarajan culays mima qadaytu waxaad xukuntay wayusalimu ay isdhiibaan tasliiman hogaansan run ay hogaansamaan weyaan waqaala tacala alla wuxuu yidhi inamaa kaana qowla almuminiina muminiinta qowlkooda wuxuu ahaaday idaa ducuu haddii loo yeero ila allahi alla kitaabkiisii wa rasuulihi rasuulkiisa sunnadiisa loogu yeero liyaxkuma baynahum inay kala xukumaan waqhtigan hadda la joogo taban waa saas weyaan liyaxkuma baynahum inay muxuu ahay kala xukumaan oo lagu kala xukuma an yaquuluu inay yidhaahdaan samicnaa waan maqalnay wa atacnaa waan aticnay wa ulaa'ika kuwaas hum lmuflixuuna kuwii liibaanay weyaan wa fiihi waxaa ku sugan baabka min alaxaadiii xadiid lagu soo sheegay fii awal baab baabka hore waa xadiidka boqol iyo lixi kontonaad iyo wahayruhu hayrkiisa min alxadiidi fiihi xadiidka boqol iyo siddeed iyo lixdanaad can abi hurayrata radi anhu arda qala wuxuu abu hurayra lamaa nasalad markay soo degtay calaa rasulilah rsulka ay kusoo degtay sal allahu aleh ali wasalam lilaahi fi samaawaati lilaahi alla weyne ay fi samaawaat samaawaadka ciraryaal wixii ku iyo wamaa fi lardi dhoolayaal wixii ku sugan wain tubduu haddii aad mxuu ahay muujisaan maa fii anfusikum wixii naftiina ku sugan oo tukhfuhu aad muxua qarisaan yuxaasibkum bihi illaah ilahay waan ku xisaabinaya weyaan ishtada waxaa darnaaday dalika asaga calaa asxaabi rasul rasulka asxaabtiisa ku darnaaday waa dhib aad u dhiba weyaan fa ataw waxay u yimaadeen rasulla rasulka u yimaadeen uma intaa kadib baraka way fadhiisteen calurakab jilbahay ku fadhiisteen fa qaaluu waxay ay rasuul allah rasuulka allow kullifnaa waxaa nagula muxuuha kallifay oona la amray min alacmaali acmaashi maa nutiiq waxaan awoodnaana la faray horaan asalaata salaadii baana la faray waan yeelnay wljihaada jihaadkaana la faray waan jihaadnay wasiyaama siyaam baanasoon baana la faray waan soonnay wasadaqa sadaqaana la faray waan mxuah waan sadaqa waan la imaadnay waqad unzilat waxaa la soo dejiyey calayka adiga haadihi leyla haadi alaaya aayaddan baa dushaada qaala rasul wuxuu yidhi sal allah aleh waslam a turiiduuna miyaad doonaysaan an taquuluu inaad tidhaahdaan kama qaala ahlulkitaabayn labada kitaab dadkuu saaxiibka ahaa yahuuddii nasaaro isa yidhahdeen miyaad doonaysaan inaad tidhahdaanoo min qablikum idinka horreeyey samicnaa waan maqalnay wacasaynaa waan caasinay waan diidnay saasay dhihi jireen ma sidii inaad adinka dhahdaan rabtaan bal quuluu waxaad tidhahdaan samicnaa waanaad maqalnay waatacnaa waan yeelnay waan aicnay ufraanaka rabbiw dembidhaafkaadan ku weydiisanaynaa rabbanaa rabbiganaga wa ilayka adi xaggaada almasiiru noqosha ahaate weyaan saas dhaha weyaan samicnaa waatacnaa ufraanaka rabbana wa ilayka almasiir saas ayuu nabiga amar ku siy sal allahu aleh wasalam falama iqtaraaha markay akhriyeen alqowmu dadkii markay akhriyeen saxaabadii aayaddii awadallat biha ay u muxua oy u dillowday oo adeecday alsinatahum can rabyaalkoodii anzla allahu tacala alla wuxuu soo dejiyey fii iriha raadkeeda wuxuu ku soo dejiyey aamana arasuulu rasuulku wuu rumeeyey bima ayuu rumeeyey unzila la soo dejiye ilayhi isaga min rabbihi rabbigiis xaggiis looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintana way rumeeyeen kullun mid la arkay dhammaantood aamana wuxuu rumeeyey billahi alweyne i wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisa i wa ahaay kamid a mxuu aha bayna axadin axad oo min rusuli rusushiisa ka mid saarina ay weyaan oo dhammaan wada rumaynayna wa qaaluu waxay idhahdeen samicna waan maqalnay wa atacna waan aticnay qufraanaka dembidhaafkaadan rabbiyow mxuu ahay aan ku weydiisanayna rabbanaa rabbiganagoo wa ilayka ad xaggaada almasiiru ay ahatay falama facaluu markay sameeyeen nasakhaha allahu tacaala ilaahay baa nasakhay oo fa anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey allahu kuma kalifo nafsan naf ilaa wuscawoodeeda mooyane laha waxay leeda ma kasabat waxay shaqaysata wa calayha dusheeda waxaada maktasabat waxay muxuu kasbatay weeyaan rabbanaa rabbiga annagow laa tu'aakhidna hanoo qaban in nasiina haddii aan hilmaanno aw akhta'naa ama angafna qaala rabbi wuxuu yidhi nacamhaa waan idinka yeelay idinma ahay haddii aad gaftaan waxaa weeyaan ama aad hilmaamtaan idinma qabanaya rabbanaa rabbiga annago walaa taxmil hanoogu xambaarin calayna dushanaga isran culays kama xamaltu sidaad ugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablina annaga naga horreeyey qaalu wuxuuyihi nacam haa waa idinka yeeli weeyaan rabbanaa walaa tuxamilnaa dushaa naga saarin maa laa taaqata lana bi waxaan awood u naga saarin qaala rabbi wuxuu yihi nacam haa wacfu cannaa rabbiyo iska cafi waqfir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariis anta adiga ayaa mowlanaa naasirkanaga ah fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi qola alkaafiriina gaalada rabbi wuxuu yihi nacam haa hey rawaahu muslim xadiidkaana muslim ayaa wariyey marka wuxuu caddaynayaa nabigeena sal allah alay slm saxaabadiisii markii lagu soo dejiyey lilaahi ma fi samaawaati wamaa fi wa in tubduu ma fii anfusikum aw tukhfuu yuxaasibkum bihi illah oo quluubtii wuxuu ku sugnaa iyo iraadadii in lagu xisaabina ayaa la soo dejiyey saxaabadii marka nabiga u yimaadeen jilbahay ku fariisteen ayagoo mxuu ahaa ashtakoonan waxay ka ashtakoonayaan oy leeyihiin acmaasha daahirka ahayd oo mxuu aan qaban karnay waan la imaadnay waana la faray waan la imaadnay laakiin rabbi subxana wa tacala hadda wuxuuna faray waxaan awood u lahayn qalbiga wax kuso lacmaya la kontarooli karaa waa maya sidaa darteed ma awoodi karna la soo istaageen marka saa yidhahdeen nabigu u edbi calayhi salatu salaam wuxuu dhahay miyaa doonaysaan qolyihii idinka horreeya oo labada kitaab la siiyey hadalkoodii ahaa samicnaa wa casayna oy ku halaagsameen oo lagu nacladay miyaad la imaan rabtaan saas iska ilaaliya ee waxaad dhahdaan samicnaa wa aacnaa kadibna qufraanaka rabbana wa ilayka almasiir hadalkaa dhah weyaan kadibna arrintii ayay la imaadeen carabkoodii ayaa muxuu ka dhawaaqay dhammaantood muxuu samicnaa wa aacnaa ufraanaka rabbana wa ilayka almasiir saasay marka muxuu dhammaan carabkoodii iyo quluubtoodii ay u khushuucday oo yidhaahdeen weyaan markuu rabbi subxaana wa tacala arrinteed ogaaday oo ay khuduuceen ay khushuuceen oo isdhiibeen amana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbih wlmuminuun kullu aamana biاllahi wmalaaikatihi wakutubihi warasulihi la nufariqu bayna axadi min rusuli waqaaluu samicna waطaana qufraanka rabbana wa ilayka almasiir laa yukalif llahu naf hakada marka waa kaas kadibna waxyaabihi dhan oo ay dalbadeen culayska inaan la saarin in waxaa weyaan dembigooda la dhaafa in gafkii loo dhaafa in hilmaamkii loo dhaafa waxaasoo dhan intaana rabbi wuxuu le nacam waa idin yeelay uu leeyahay weyaan saasaa marka rabbi subxana wa tacala uu ayadan u nasakhay oo amarkaas ah quluubta wixii ku sugan laisku qabanayay amaba eh, eh, qalbiqabashadaas wixii qalbiga kusoo dhacay in laisu qabtaayd waa la nasakhay wax lagu nasakhay in muxuu aha ilahi subxana wa tacala wax alla wuxuulays naga dulqaaday dembigii muxuu ahay ummaddan in badanoo ka la dhaafay eh, hilmaamkii loo dhaafay gafkii loo dhaafay kula hadi alashyaa intaana waxaa weyaan fadliga ilahi subxana wa tacaala iyo ummaddan nabi maxamed ummatalumma almarxuuma ummaddan nabi maxamed alai slat fadliga weyn ood ilahi subxana watacaala siiyay uu galitaanka ilaad u galay ayaa laga qaadanaya hada wallah aclam wsal allah wslam cala abdi rasuuli mustafa